آمنت أن الآخرة لا من آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر باديا في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم إلا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ee kelimad kooban ayaan in sha allahu tacaala ee ku furayaa mowduuca galabta ee kadibna in sha allahu tacaala sheekh maxamed khayr allah siiyo ayaa igaga dambeyn doona muxaadaro inoo jeedin doona haddii alla idmo ee ikhwaani mowduuca aan rabo inaan galabta wax yar ka taabto waa isla mowduucii shalay aan qeyb ka hadalay oo ahaa kafaa bilmowti waacidan geerida ayaa waxay kugu filan tahay wacdi sideedaba qofka muslimka ah waxyaabaha uu ku baraarugo ama wuxuu ku qaato waxa ugu badan waa geerida wey geerida waxaad ogaataa marka koowaadba inta ay kaa maqan tahay waxay ku maqan tahay dad kale almowt adiga wuu ku dhaafay wuu ku gudbay wuxuu ku maqan yahay dad kaleu ku maqan yahay waxaa marka lagama maarmaana inuu soo laabto uu soo gudbo oo dadkaa kale intuu haddana soo gudbo adiga markuu soo gudbi doono waa arrin lagama maarmaan inay dhici doonto qofka marka caqliga leh waa qofka garta inuu waqtigiisana ka faa'iidaysto mawdkuna inuu ku soo maqan yahay maskaxda ku haya aaraada dadka iyo tawajuhaadkooda iyo fikirkooduba waxay ku kala tagtay geerida dadka qaar ayaa waxay adduunyada u arkeen ghaaya inay tahay iyo yool iyadaba loogu talagalay qaar kale waxay u arkeen wasiilo un inay tahay lagu gaadho yoolka iyo haayada aada u socotay iyadoo ayna ahayn meeshii loo socday allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu cabiray wاbtagi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya meesha muhimkaa ah inay tahay aakhira in loo shaqaysto adduunkana qaybtaada ka qaado oo qofka waxaa ugu fiican in ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ugu fahmay inay tahay wasiilo wuxuu ka shaqaystana ay tahay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaan su-aal iyo maaragtay aada uga raysato ummadna aada ku anfacdo islaamka uga qayb qaadato <clears throat> haddaba laba arrimood ayaa qofka u jiidaysa aakharana wax badan ruuxa inuu ku fikira ka celinayo labada arrimood mid ka waa waxa la yidhaahdo qofka dadaal inuu ku bixiyo xoolaha iyo sharaftiisa iyo cimrigiisa siduu u ilaalin lahaa midka kalena waa tuulu lamal yididiilo dheer yidhi diladaada oo dheeraata iyo meel fog inaad ka sii fikirto adduun inaad sii noolaan doonto waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun waa arrin aadan gaadhi doonaynin waa arrin lagaa afqaban doono oo lagaa joojin doono oo mawdku kaasoo hormari doono arrinta ku saabsan xirsigana rasuulka sala allahu calayhi wa wasalam baa ka hadlay xadiidkii muslim iyo kayrkii wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wa aalih wasalam qofka binu aadamkii wuu gaboobayaa oo duq buu noqon laakiin laba arimood baa weli ku dhex jiro oo dhallinyaranimo tilmaamaya dadaalka uu ku dadaalayo sharafta iyo xoolaha iyo cimriga arrintaasi weli qofku kama gaboobo waxaad arkaysaa isagoo ah toddobaatan jir siddeetan jir haddana inuu u fikirayo adduunyada xaggeeda marka la fiiriyo sidii qof yaroo dhallinyara intaasoo sano kadib inuu kasii fikirayo wuxuu qaban lahaa rasuul alle waa kiilaha sala allahu calayhi waaali wasalam maa di'baani jaayicaani ursilaa fii hanamin biafsada lahaa min xirsi اlmar'i cala almaali waasharaf yacnii labo waraabe oo lagu sii daayay xoolo ari ah sida ay u dhammaynayaan iyo sida ay u fasahaadinayaan iyo sida ay u cunayaan iyo sida ay u dilayaan sidaas oo kale waxaa qofka u baabi'inaya iyagana dadaalka uu ku dadaalayo xoolaha iyo sharafta uu ku dadaalayo bimacnaa wax uu ka dhowrsan ma leh fii sabiili lmaal qofku siuu xoolo u helo ayuu xaaraan ugu dhacayaa dhac buu u samaynayaa xatooyuu u samaynayaa dil buu u samaynayaa musuq maasuq buu u gelayaa khayaanuu u samaynayaa been buu u samaynayaa intaas oo dhanna macnaha u samaynay waxaa weeye siduu maal u helo weeyaan oo xoolo ugu soo gaadho haddaba axibati fi lislaam isagoo qofku sidaas ku jiro tasawar laba habeen oo cimrigaaga ka mida inaad soo ku soo mari doonaan habeen labadaa ka mida waa hableylah aada degan tahay reerkaagii la joogto ilmahaagii kula joogaan nimcaysan tahay caafimaad qabto saxa iyo aada ku sugan tahay intii ugu fiicnayd ilmahaaga la qoslayso ayib adigoo fii haadihi alxaala ku sugan oo sidaa oon u fiican baa waxaa ku soo mari doona habeen kale oo ay jira ku soo booqato jiradaasi markay ku soo booqato kugu sii siyaado ilaa ay ku halmaansiiso wax walba aada halmaanto dayib ilaa ay isu beddesho sakaraatulmowtka inuu ku qabto wajaءat sakratu اlmowti biاlxaqi dalika maa kunta minhu taxiid sakaraatulmowtku inuu kuu yimaado inaad ku fikirto sidaad uga carari lahayd saa usii noolaan lahayd isbitaalada igeeya inaad tiraahdo meel ii dhiga inaad tiraahdo marba isbitaalka ka sarreeya waa marka aan idhaahno soomaalidu marka u dambaysa waxay idhaahdaan jarmalka ha lay geeyo soo ma jarmalka ayaa ah meeshay ku aamin qabaan caafimaad marka la yidhaahdo marka ugu dambaysa wadaadadii raadiya maanta wadaadaa ii yimid oo qur-aan igu akhriyey kuwo kalea igu ha la doono wadaad hebel yacni qofkaa intaa waxa uu ka leexleexanayo waa geerida weeyaan geerida lama ogola ogow waa soo qaban moogiye ogolaansho kugu imaan mayso ayib laakiin waxaa lagama maarmaan ah inuu qofku sakaraadkaa iyo dhibaatadaa uu mari laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat waa kii rasuulkulah sala allahu alayh waali wasalam xariiquunii sabca qirabin warileen mowtku sakaraad buu leeyahay war igu daadiya toddoba ashuunoo waaweyn waa biyo toddoba foosta camal igu soo dulshuba iga qaboojiya xarig iyo kulaylka qandhada rasuulkii allaalaha sala allahu alayh waali wasalam adugu xaggeed joogtaa falowlaa idaa balagat اlxulquuma waantum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun haddaba ikhwaanii geeridaas laabudda waa ka-s waa koob uu qof waliba cabbi doono qof walba inuu gaadhi doono kullu nafsin daa'iqat اlmowt wanabluukum bاshari wاlkhayri fitna naf kastaa waxay dhadhamin doontaa geerida iyo mowdka dadkana imtixaan weeye waxa ku socdaay waa la imtixaamayaa ayib haddii qof uu ka badbaadi lahaa geeri waxaa ka badbaadi lahaa nebiyullaahi moxamed waxaa ka badbaadi lahaa rusushii alleh iyo malaaig rusushii alleh iyo ambiyadii alleh waxaa ka badbaadi lahaa saalixiinta iyo awliyada allah ka badbaadi lahaa laakiin cid ka badbaadaysa geeri ma jirto allah baa uu yiri rasuulka sala allahu alay wasalam inaka mayitun wa inahum mayituun adigu waa dhiman iyaguna way dhiman doonaan ayib walidaalika ayaan ikhwaanii geeridu ayna marna ku dhaafaynin walaa shaka inuu qof walbaba og yahay inuu dhimanayo oo geeridu ayna dhaafaynin laakiin su-aashu waxaa weeye ikhwaani ma u shaqaynaynaa sidii qof og inuu dhimanayo mise waad aragtaye fii lahwin iyo lacib iyo waxaan ku jirnaa umuuro kale iyo gafla ayaan ku jirnaa iyo halmaan walow kuntum fii buruujin mushayada xitaa haddaad meelo aada ku jirto sare adugu aada dhisatood adkaysay ood ugu tala gashay inaad geeri ka cararto geerida marna kama carari kartid mana u goyn kartid ayib haddaba ikhwaani xadiiska rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu rasuulku amar ku bixiyo u yidhi badiya wargeerida sheegeeda badiya warhaadimu ladaat macaangooyaha badiya sheegaysa macaangooyuhu almowtu weeyaan geeridii iyo nimcadii iyo rayrayntii midka joojin doona kaa badiya oo afkiina ku haya waa almowt iyo geeri inaad sheegtaayo waa wax lagama maarmaan haddaba ikhwaani xadiiskii dheeraa ee imaamu axmed soo saaray iyo kayrkii sheekh alalbanina saxiixiyey rasuulku waa kii ku sawiray sala allahu calayhi waaalih wasalam taswiir aada u cajo badan qofka mu'minkaah ee saalixaah ee wanaagsan nafta qaabka looga qaado iyo kaafirka iyo kan xun nafka qaabka looga qaado rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam addoonka mu'minka ah haddii uu muftaraqa turuq uu soo gaaro muftaraqa turuq waxaa la yidhaahdaa fi inqitaacin min addunya wa iqbaalin min fi alaakhira hadduu adduunyo ka soo go-o aakharana ku soo aado waa goorma waa markuu qofku dhimanayo xilliga uud dhimanaysa sakaraatumuudku ku hayo waxaad joogtaa wax la yidhaahdo muftaraqa turuq wadooyinku meesha ku kala baxaan waxa weeye adduunyo iyo aakhara kala baxaya markaa halkaa markuu qofku soo istaago waxaa ku soo degaya oo imaanaya malaa'ig ayaa imaanaysa malaa'ig oo biidul wujuuh wejigoodu aada uu cadcad yahay aad moodid qoraxda oo kale nuurka wejigooda ka soo baxaya waa qurux iyo nuur ilaahay subxaana wa tacaala saara waxay fadhiisanayaan maddal basar indhuhu meeshay gaadhaan bay fadhiisanayaan malaa'igtaas waxay wadaan kafan ay ka soo qaadeen jannada waxaa kalooy wadaan xanuud ay ka soo qaadeen jannada xanuudku waa geedkan carfe ee qofku markuu dhimanayaan meydka lagu carfiyo kaasna way wadaan waxaa isaguna imaan doonaa malakul mowt malakul mowt baa imaan doona malagii mowdka isagu meel fog ma fadhiisanaya wuxuu fadhiisan doonaa cinda ra'si qofka dhimanayuu madaxiisa fadhiisan doonaa ayib wuxuu rabaa inuu marka naftii soo qaado amar marka la siiyo ee naftaasi ay soo baxayso waxay u soo baxaysaa sidii biyo weel laga shubaayo shanqartooda aadan maqlaynin tartiib siday u tahay naftaasi ilaan qofku waa mu'min ayay usoo baxaysaa haddiiba naftaasi soo baxdo yaa qaabilaya waxaa qaabilayaa kelimada lagu leeyahay ee ukhruji soo bax baa la leeyahay annafsu طayiba naftan wanaagga badanay haada aruux yacni ruuxdan wanaagsanay soo bax ayib waa la soo dhoweynayaa markay soo baxdo malakul mowdka gacmihiisa lagu dayn maayo darfatu cayni ilbiriqsigeed lagu dhaafi maayo waa laga qaadaya waa laga dafi markaa yaa ka qaadaya ikhwani waxaa ka qaadaysa malaa'igtii timid baa ka qaadaysa malaa'igtii goobta timid oo meesha fadhiday madal basara ayaa ka qaadayaan markay ka qaadaan ayay isla markiiba kafankii jannada laga keenay bay u gelinayaan xanuudkii iyo caraftii jannada laga keenay bay u marinayaan markaasa intay soo qaadaan isaga oo wax adduunka lagu arka waxa ugu caraf badan ah bay samaau dunyaa la aadayaan kor kor bay la aadayaan samada usar samadan samaau dunyaa markay la tagaan inoogu sokeysa ayaa waxaa soo dhaweynaya dadkii joogay waxaa la leeyahay maa hada aruuxu ayib maxay tahay ruuxda sidan u wanaagsan ee carfaysa maxay tahay iyagaa weydiinaya waxay ugu jawaabayaan waa hebel hebel ama waa heblaayo hebel biaxabbi asmaahi magacii ugu jecla adduunka ayaa lagu magacaabi doonaa magacii naanaysta maanta laysugu yeero ma ah qof walba inagu hadda dadkeena naanays baan u bixin magacuusan raalli ka ahin baa laga daba wadaa ama miduu iskaga qasbanaaday dad badan baa arka oo ku ma diidi karo hadda dadka o dhan baa ii yaqaana xaggaas kama jirto magacaad adigu ugu jeclayd oo aabbahayo iyadaa kuula baxeen baa lagugu wacayaa dayib markii la keeno ayaa waxay leeyihiin malaa'igtii wadday baa dhahaya albaabkaana laga furo ilaan samooyinku way xiran yihiin sidii xadiiskii dheeraaya bukhaari isna ku caddaa samada habeenkii jibriil iyo rasuulku leylat lisraa waalmicraaj waxay u tageen samooyinku inay xiran yihiin samo walba waa la garaacayaa albaabkeeda albaab laga galay leedahay haa waa laga furayaa naga fura waa kuma waa jibriil yaa kula socda moxamed ma laydin soo diray haa albaabka ka furaa la leeyahy qaabkaasay samada markay tagaan baa waxaa la odhan doonaa naga fura waa laga furi malaa'igtii goobtaa joogtay oo dhan baa sii dhawaynayaa waa la gelbinayaa ikhwaani sida arooska loo gelbiyaad aragteen ayaa loo gelbinayaa mayd naftii baa la wadaa oo la gelbinaya xaggee loo gelbinaya samada kasii sarraysaa loo gelbinaya ayib ilaa laga gaarsiiyo samada toddobaad ayaa malaa'igba malaa'igta kale kusii simaysaa gruubkanaa kaxaynaya samada u sokaysa gruubka samada kale ku simayaan kuwa samada kale way kaxaynayaan samada saddexaad bay ku simayaan qaabkaasay usii wadaan ayib markii la geeya samada u sarraysa allah baa wuxuu leeyahay ku qora qofkan magaciisa ku xariiqa fi cilliyiin cilliyiin ha lagu qoro allahu akbar halkaa markii lagu qoro ayaa waxaa la leeyahay isaga soo celi jasadkiisa soo celiya ha la soo celiyo waxaa la jasadkii oo dhulka yaalla waxa la waday waa ruuxdii jasadkii awalba dhulkan u yilay inaga waad arta qofkii waa ina dhex yeela intaa waxaanaan ka hadlayno uu dhacayo waxaa weeye qofkii wuu kuu yaallaa adiga waxaad ka fikiraysaad u dhaqi lahayd iyo sidaad u aasi lahayd iyo sidii loogu tukana mayd baa inoo yaallaa laleeyahy ruuxdii waa lala maqan yahay hawshaasay soo qabanaysa lagu wadaa shaqo kalaa socota halkaa markay marto oo magaciisii lagu soo qoro ayaa waxaa la leeyahay naftan qaada ruuxdan ku celiya jirkii aad ka soo qaadeen ha lagu celiyo qofkii jasadkiisa iyo jirkiisa oo meel yaala dhulka ayaa loo keenaya markii la geliyo ayaa waxa waa la fadhiisinayaa laba malag baa u iman labadaa malag marka u yimaadaan fa yujlisaanihi markaasay fadhiisinayaan qofkii adogeydee dhintay ee inagu aan kafanka gelinay inoo yiilay ayaa la soo fadhiisinayaa ayib markii la fadhiisiiyo qabriga dhexdiisa la keeno isagoo halkaa fadhiyaa su-aalo la weydiin doono interview baa laga qaada waxaa la leeyahay man rabbuka rabbigaa waa kuma wuxuu leeyahay rabbi allah rabbigay waa allah jawaabtaasoo bixinaya ayib haddana su-aal kalea la weydiin maa diinuka diintaadu maxay tahay wuxuu leeyahay diinii alslaam diintaydu waa islaam waxaa la leeyahay ma hada alrajul aladi bucitha fiikum muxuu yahay ninkan la idin dhexdiina la idin soo saaray oo la idin soo diray muxuu yahay wuxuu leeyahay huwa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waali wasalam waa nebiyullaahi moxamed waxay ku dhihi doonaan maxaad ku garatay inuu yahay nebiyullaahi moxamed wuxuu dhihi waxaan ku gartay qara'tu kitaab allahi wa aamantu bih kitaabka ilaahay baan aqriyey kaasaana rumeeyey naada munaadin min asamaa marka samada ayuu ka dhawaaqi doonaa munaadi wax dhawaaqaa dhawaaqi wuxuuna leeyahay dhawaqaasi addoonkaygu run buu sheegay ee jannada gogol u dhiga allahu akbar jannada ha loo goglo gogol jannada dhexdeeda u dhiga jannadana albaab iyo dariishad uga fura ilaan qabrigii buu ku jiraa marka qabrigaa uga fura alqabru yo ima rawda min riyaad aljanna waa rawda min riyaad aljanna inuu kuu noqdo ayib yo ima xufratu min xufar innaar marka albaabkaa u fura jannada ha uga socdee ayib jannadii baa marka halkii looga furaya halkaa markay xaaladu mari ayaa waxaa u iman yaatiihi rajul wax suura nin leh ood nin moodayso wajigiisu aada u qurxan yahay oo dhar aada u qurxan qaba oo riixdiisa iyo carafta ka soo baxaysana aaday udug u ka soo baxay qofkaasaa marka la hadlaya qofkii oo fadhiya maydkii wuxuu ku leeyahay abshir biladii yasuruk maanta ku bishaarayso wax ku farxad geliya ku bishaarayso waa maalintii laguu yaboohay ee laguu sheegay baan joognaayo ku bishaarayso su-aal buu weydiin maydkii baa su-aal weydiin wuxuu leeyahay man anta adigu yaa tahay horta niyow isukay sheeg wejigaagu waa weji fiican ood moodid weji khayr xambaarsan inuu yahay yaa tahay adugu wuxuu leeyahay ana camaluka saalix anigu camalkaagii fiicnaa baan ah camalkaagii fiicnaa baan ahay qofkaa farxad baa marka ka badan jannadii waxaa looga furay dariishad gogasha iyo joodariga iyo gogasha loo dhigay waxaa weeyaan jannada ayaa loo dhex goglay camalkiisii oo wanaagsan wuu arkay farxaddu intay ka badata buu leeyahay rabbi aqimi saaca rabbi aqimi saaca ilaahay ou qiyaamada hadda noo keen muxuu sugi leeyahay wuxuu sugi leeyahay jannada inuu aada u rabaa uu si toosa ah u dhex galo maxaa jira baraacat listihlaal wax la yidhahda buu ujeedaayo hadda wuxuu arkaaba tallaabadiisii hore inay fiican tahay meesha u socdaa inay meel fiican tahay ayuu dareensan yahay ayib markaasuu leeya ilaahayow keen qiyaamada ikhwaani taasi waa suuro qof fiican allaahuma ajcalnaa minhum ilaahay naga mid ha dhigo dadka sidaa lagu qaabilayo saa loo soo dhagaynayo camalkoodu nooca u noqonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga mid dhigo waxaa jira naf ka duwantaa oo inta kaafiriinta iyo wixii la halmaalaa naftooda qaabka loo qaadayo bal arag rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam qofka aan ilaahay rumaynin markuu adduunyo ka dhaqaaqo ee aakharo uu aado isagana malaa'ig baa soo degaya malaa'igtii hore maxaa la yidhi biidu lwujuuh wejigooda wuu caddaayoo nuur baa ka mooda kuwan waa maxay malaa'igtan kale waa suudu lwujuuh waa malaa'ig wajigoodu madow yahay malaa'ig wejigoodu madow yahay ayaa horta soo degaaya ayib malaa'igtii madal basar bay fadhiisan meel ka fog bay fadhiisanayaan waxaa imaanaya malakulmowt malakulmowt casraa'iil ban inagu dhahna hebel casraa'iilkii baa u yimid casraa'iilku daliil ma laha in casraa'iil magaciisa la yidhahdo malakulmowt bay iyo qur-aanku ku tilmaamay marka malakulmowtkii baa u imaanaya isagu wuxuu fadhiisanayaa madaxiisuu qofka mar walba madaxa agtiisuu fadhiisanayaa wuxuu dhihi doonaa ayatuha nafsu alkhabiisa markii hore muxuu yidhi ayatuha nafsu ayiba naftan wanaagsaney soo bax soo ma dhahayn hadda wuxuu leeyahy naftan xunay ukhrijii ilaa sakhatin min allahi wagadabin u soo bax caro ilaahay u soo bax kii horan muxuu wa ridwaanin min allah dembi dhaaf iyo raalli ahaansho alla xaggiisa u soo markii naftaa soo la yidhaahdo hawshaana u imow uu soo saaro malaa'igtii ma daynayaan gacmihiisa ku dhaafi maayaan darfatu cayn isla markaaba way ka dafayaan malaa'ig baa sugaysa qof waliba shaquu leeyahay brosays baa lagu kala socdaa ninna qofka kale ku xadgudbi maayo shaqadiisa markuu soo saaro malakulmowdku waa laga dafayaa soo saaridii baaba marka hawl ah soo bax markuu yidhaahdo oo u arko soo baxdii la yidhiba malaa'igtan wejigoodu madow yihiin iyo dhibaatadan taaliya kelimada adag lagu yidhaahdo ukhruji ayatuha nafsu alkhabiisa naftii qofka kaafirkiiya inta xunxun qofka ku dhex cararaysaa dib bay u carari meeshii qofka fiican sida biyo shubmaya ay u shubmaysa markay ku cararto waa lasoo qaban xoog baa loo soo dhufan qasab baa bannaanka lagu keeni dayib markii banaanka la keeno iyadoo weliba naftaasi ay aada u cur badan tahay cur adduunka waxa jooga waxa ugu cur badan oo kale wey ayaa waxaa lala aadayaa samada sare markii samaa u dunyaa la tago bay albaabka la garaaci naga fura yaad waddaan maxay tahay waxaan maa hadihi ruuxu alkhabiisa malaa'igtaasaa ku jawaabi war naftan xun maxay tahay la wada ee qurmaysa waxay leeyihiin waa fulaan ibnu fulaan biaqbaxi asmai waa hebel hebel weliba magicii ugu xumaa bay ugu yeerayaan magicii ugu liitay ayay ugu yeerayaan waa hebel hebel ayay leeyihiin ee naga fura laga furi maayo naftaa curaysa miyaa samaawaadka loo fura miyaa loo geynayaa malaa'ig ilaahay miyay dhex gelayaan laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fi sami lkhiyaad laa tufataxu lahum abwaabu samaa loo furi maayo suuragalla ma aha in loo furo ayib waxaa laleeyahay marka celiya orda celiya oo fii sijiinin fi lardi sufla sama ardada ugu hoosaysa halkaa ha la geeyo ayib su-aal markii lasoo celiyo oo samaa u dunya laga soo celin ma intay soo qaadaan bay malaa'igtu marka keenayaan maya ma qaadi karaan urkeeda uma adkaysan karaan maxaa la samayn halkaasaa laga soo tuurayaa marka todrax waa lasoo tuurayaa ayib halkaasaa rasuulku wuxuu aqriyay sala allahu alayhi waaalih wasalam waman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsamaaءi fatakطafhu طayru aw taawi bihi الriixu fi makaanin saxiiq qofku hadduu yahay mushrik iyo ahlu shirki hadduu yahay ruuxdiisa waa la tuuri ma wadi karaan malaa'igtu iska soo tuurayaan ruuxdiisiibaa marka waxaa lagu soo celin jasadkiisi iyo jirkiisii baa lagu soo celin markii lagu soo celiyo labadii malag baa sugaya laba malag baa u iman way fadhiisinayaan markay fariisiyaan su-aalihii bay weydiin man rabbuka waa interview qof walba uu maraayo ruuxna ma dhaafayo interviewga isagoo marin dhowr jeer baa jiro oo interviewyaa la qaadaayo qolyaha hadda interviewga qaada ee brosessyada dadka ku keena waxaad isdhahaysaa ma qur-aanka iyo diinta aqriyeen yani qaabka ay marayaan oo dhan interviewga ugu horreeyaba qiyaamada marka la tago afar questions baa la weydiinaya adoon ka jawaabinna ma soconaysa soo afartaas su-aalood adoon ka jawaabin laa ila aljanati walaa ila annaar banaankaa kama dhaqaaqaysa waa interview ku sugaayo oo banaanka qiyaamada la isku weydiinayo waa afar su-aaloodu ayib dhallinyaronimadaadii xaggeed ku dhammaysay cimrigaagii intee ku tirtirtay xoolahaagii xaggeed ka keentay xaggeedse ku bixisay cilmigaagii maxaad ku qabatay su-aalaha adoon ka jawaabin meel low dhaqaaqi mayso ayib haddana markaan aad dhimatay su-aalahan kaleo saddexda ayaguna ku yaala marka la weydiiyo man rabbuka qofkii aan wanaagsanayn wuxuu leeyahay ha ha ha ha buu leeyahy laa adri laa adri haa haa afkuu kala qaadaya weliba waxaa soo aroortay in markaa dubbayaal lagu dhufanayo waxba maadan ha ogaanin baa la leeyahay su-aasha labaad baa la weydiinayaa diintaadu waa maxay haa haa haa buu ku jawaabay muxuu yahay ninkan la idiin soo saaray laa adri haa haah buu leeyahay waa nabiyullaahi maxamed ma garanaya buu leeyahay ayib markaasaa waxaa la leeyahay munaadi baa haddana mid dhawaaqaa dhawaaqi wuxuu leeyahay addoonkaygu waa i beeniyey naarta dhexdeeda gogol uga gogla naartana jahanamana dariishada looga furo jahanamo ayaa marka dariishada isagana looga furayaa ayib waxaa imaanaya wax isna suuratu rajul oo kale leh nin u eg laakiin waa nin fool xun ninkii hore muxuu ahaa nin qurux badan nin fool xun weji fool xun dhar fool xun urka ka soo baxaya aadan u adkaysanaynin markaasaa wuxuu leeya ku bishaarayso wax ku xumaan geliya maanta wax kaa nixiya maanta ku bishaarayso wuxuu leeyahay niyo wejigaagu weji nuuraya uma ekee maxaa tahay adugu wuxuu leeyahay waxaan ahay camalkaagii baan camaluka alqabiix camalkaagii xumaa ayaan ahay buu leeyay alkhabiis fayaquulu rabbi laa taqim isaaca markaasuu isna wuxuu leeyahay ilaahay ow qiyaamadaba ha keenin maxaa jira waa baraacat listihlaal waa kaan lahaynoo halkaaba haddii lasoo gaadho ood meeshii u horraysayba aada u jeedo xumaanta bilaabatay hadda naartuna way kasii daranta marka allowba hay gaadhsiin ikhwaani bacda hada alxadiis aطawiil kelimaadkeenna in sha allahu tacaala ugu dambeeya salafu hadihi اlumma markay arkaan adilada waxay u kordhin jirtay ictibaar iyo waani u kordhin jirtay cumar ibnu cabdulcasiis khaliifihii raashidka ahaa caadilka ahaa taqiga ahaa ayaa markii khudbadii ugu horreysay oo khilaafada uu aqriyey ayuu damca inuu xoogaa yar soo seexdo oo qayluusho soo qaato qayluula waxaa la yidhahdaa hurdo yar oo naabka hadda la qaadan oo kale thirty minute oo kale wax yar inaad wax yar indhaha isgeliso wiil uu dhalay oo la yidhaahdo cabdulmelik ayaa u yimid wuxuu ku yidhi aabbo yaa kuu sheegay ilaa duhurka inaad gaadhayso oo adigan hadda seexanaye hurdadaba hadday kula tagta ka warran oo naftuba kaa haado yaa ku yidhi ilaa duhurkaaad gaadhaysa aabbo wuxuu yidhi wiilkayow iisoo dhowow markuu u soo dhawaadeen saasuu isugu soo dhejiyey labada indhood dhexdoodu ka shumiyey wuxuu yidhi alxamdu lilah aladii akhraja min sulbii man yuciinunii calaa diini ilaaha waxaa ku mahadsan oo mahad leh iga soo saaray oo iga beeray cid diinta aniga igu kaalmaysa qof i toosinaya oo i hagaajinaya allaha iga beeray allahaasaa mahad iskale wuxuu amray marka mid munaadi oo dhawaaqa wuxuu yidhi intaad halkaa istaagtood dhawaaqdood qayliso waxaad tidhaahdaa war qof kasta oo wax laga dhacayow war qof kasta oo wax laga dulmiyayow soo sheega wixii lagaa qaatay ayib waa dawla alamawiya oo amr cumar ibn cabdilcaziiz aabaa'uhu wa ajdaaduhu dad badan oo kamida dulmiyaad dulmi badan bay samayni jireen marka wuxuu yihi qof kasta oo la dulmiyo oo soo koryeel soo soo maanta keenso waxaagii maxkamadda usoo gudbi markii dad badan soo sheegteen ayuu haddana dadkii intuu soo ururiyey wuxuu isagu yeedhay alquraa nimankii qur-aanka yaqiinay buu soo ururiyey wa dabcan alquraa marka la yidhaahdo ilan dadku waxay ahayn dad waagaas carabi baa ilan dadku ummaddu ummad caraba bay ahaayeen ninba ninkuu ka qur-aan badan yahay buu ka cilmi badnaa dadka ilaan qur-aanku uu iyagu la hadlayaa oo luqadii carbeed bay garanayaan laakiin maanta waad arkaysaa dadku markay cajab noqdaan ama dadka ummadaha aan carabiga ku hadlin dad qur-aankii dusha ka yaqaano jaahiliina baa buux soo ma salaada si loo tukada aan garanayn kuwa aan tukanin baaba joogaba qur-aanka xifdisan soomaaliya hadda innaga waddankeennii meelaha qaarkood oo qur-aanka aada loogu barto haddana fisqigu meelahaasu ugu badnaa iyo xumaantu marka sidaas darteed dadkaasi laakiin way naga duwanaan ninku manka qur'aan badan yahay buu ka cilmi badnaa marka quraadi buu soo ururiyey dadkii ugu cilmi badnaa wuxuu yihi niman yo ila taliya anugu waxan maanta ma dhicin dulmiganna ma samaynin laakiin dulmigan uu iga horreeyey maxaan samaynaa ka jawaaba nimankii quraadi iyo culimadii waxay yidhaahdeen annaga waxaanu aragnaa un wisruhaa calaa man akhadahaa dembiga xoolahaasi waxay saaran yihiin qofkii soo qaatay oo soo dhacay marka adiga kuma saara wey wiilkiisii yaraa ee cabdulmelik buu u yeedhay wuxuu yidhi aabbo yabni cabdulmelik adigu maxaad u aragtaa arrintaa wuxuu yidhi anugu waxaan u arkaa qofka man akhadahaa man qadara an an yaruddaha fahumaa fi lwisri sawaa buu waxaan u arkaa qofka soo qaatay xoolahan oo soo dhacay iyo qofka awoodo maanta inuu celiyo dembiga isku mid bay ka yihiin markaasaa wuxuu ihi alxamdu lilaahi aladii jacala lii wasiira min ahli cabdulmelik ibni hadalkaa cajabta badan buu yidhi alxamdu lilah aladi jacala lii wasiira min ahlii ibni ilaaha wiilkaa iga beeray igu xoojinaya igu xoojiyey allahaasaa ma hadli ikhwaanii dadkaa salafkaa waxaa ka mid ahaa cataa asulami cataa maradu mowdkiisii isagoo aada u xanuunsan geeridii uu weliba u dhintay baa lasoo booqday markii loo yimid baa waxaa su-aal la weydiiyey kayfa xaaluka xaaladaada ka waran asheekh cataa xaalkaagu suu yah hadalkan buu yihi cajabta badan wuxuu yidhi almowtu fii cunuqii wاlqabru fii yadii wاlqiyaamaةu mowqifii wajisru jahannama طariiqii walaa adri maa yufcalu bi uma bakaa bukaءan shadiida kalo fiirso wuxuu yidhi geeridu qoortayday maanta saaran tahay qabriguna hortaydu maanta yaalaa qiyaamaduna waa meesha la istaajin doono dariiqii jahannamo korkeedana waddada yar oo jahannamo korkeeda martana way sugaysaa oo waa mari doonaa ma garan doono ilaahay wuxuu igu samayn doono ma ku dhici doonaa mise waan ka gudbi doonaa wain minkum ilaa waariduha ayuu tilmaamaya kadib markuu oohin isla gediyey ayaa miir dabool baa ku dhacay muqmaa calayhi buu noqday markuu soo miirsaday ayaa wuxuu yidhi allaahuma arxamnii warxam waxshatii fi lqabri wamasracii cinda almowt warxam maqaamii bayna yadayka yaa arxam araaximiin allahayow ii naxariiso allahayow waxshadayda iyo cidadnimadayda xilliga aan noqon doono qabriga ii naxariiso allahayow marka laylegdi doono iyo geeridu igu dhici doontaen naftu iga socoto allow ii naxariiso allah ayow hortaada markaan taagnahay qiyaamada ii naxariiso yaa arxam araaximiin ikhwaanii dadkii salafka ahaa dad sidaasabay ahaayeenoo ku fikiraya waxa ka horeeya wakadalika alimaamu lmusani ayaa isaguna wuxuu u yimid alimaamu shaafici raximahu llahu fii maradihi aladii maata fiih geeridii imam shaafici u dhintay ayuu u yimid imaamu musani baa u yimid marka su-aal buu weydiiyo wuxuu ku uhi kayfa asbaxta ya abaa cabdallah maxaad ku waabarisay saaka waad artay qof xanuunsan markaad soo booqato qof jiran markaad soo booqato wuxuu yidhi kayfa asbaxta yaa abaa cabdallah seed ku waabarisatay bal ka waran xaaladaada wuxuu yidhi asbaxtu can اddunyaa raaxilan walilإkhwaani mufaariqan walisuu'i camalii mulaaqiyan walika'si اlmaniyati shaariban wa calaa rabbii waaridan walaa adri aruuxii shaa'irat ila aljanna fawahaniiha am ila annaari fawacaziiha waa imaamu shaafici oo cilmi iyo xikam iyo gabay iyo adab iyo maaragtay lagu ogaa cabsi ilaahayba imaamu shaafici wuxuu yidhi haddaad weydiisay waagu siduu igu baryey waan waa bariistay anigoo adduunyo ka sii socda geedi adduunyo waan ka socdaa ayib walaalihiina waan maanta waan faaruqayaa alikhwa walaalihii aan la baashaali jiray waan faaruqayaa maanta waan ka tegayaa camalkayga xunna waan la kulmayaa ka warran imaamu shaafici hadduu leeyahay camalkayga xun ayib oo halkiiabeen intuu soo kaco lixdan jeer taqriiban la yidhi wuxuu shidi jiray musham wuxuu shidan jiray intaa cilmi uu qoraayo famaa baaluka anta wa ana maxaad u malay innaga xaaladeennu siday tahay wuxuu yidhi camalkayga xunna waan la kulmi doonaa geeridana waan dhadhamin doonaa ilaahayna waan u socdaa oo waan u tegi ma garanaayo ruuxdaydu inay janno aadi doonto oon u tahniyeeyo iyo inay naar caadi doonto oon u tacsiyeyana kala garan maayo labada haddaba ikhwaani dadkii salafkaha mowqifkaasay qaadan jireen waxaa nala gudboon waa in ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno adduunyadana aan ogaano inay tahay daaru ibtilaain wa ee guri laysku imtixaamo oo laysku inay tahay oo aan ogaano ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa allaha almowt walxayaa geeri iyo nololba alla ayaa maaragtay noo jideeyey walaa shaka inay masaa'ibta iyo mataaci badanna oo murug ku dheehanna inuu qofku mari doono waa lagama maarmaan qof ka magan galay ama ka ammaan helay geeri iyo dhibaato hadduu jiri lahaana waxaa ka nabadgeli lahaa dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay boqorada iyo jabaabirada ummaddii soo tuntay xaggay ku dambeeyeen way socdeen taasaana qof walba ayaa isagana waa in shaa allahu tacaala waddo uu maro ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta markuu ina oofsado wa ficlan wayna dhiman doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nafteenna hau naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga iyo intii muslimiinta ee dhimatayba naxariis allah ina siiyo rabbi subxaanahu wa tacaala ruuxdeenna mid dayiba oo wanaagsan allah inooga yeelo nafta amaarada iyo waxa xun iyo shaydaanka iyo hawadiiyo inta xunna ilaahay inaga badbaadiyo jasaakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum